alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin sal allah wslm calaa nabiyina muxamadi wcala aalihi wasaxbihi wasalam wabacd alcamalu fi jaamic asalaa yadkuru fi hada albaab axaadiiha tatacallaqu bisalaati laa yajmacuha jaamic mucayan wbihi qaala malik can naafican can ibni cumar ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam kaana yusalii qabla الظhri rakcatayn wabacdaha rakcatayn wabacda almagribi rakcatayn fi beyti wabacda salaati اlcishaaءi rakcatayn wakana laa yusalii bacda اljumucati xata yansarifa fayarkacu rakcatayn hada alxadiid rawahu اlimaamu malik can naafic can ibni cumar fi اrawaatibi altaabicati lilfaraa'id faina bna cumara radia allahu canhu naqala cadada min arawaatib wa naqala gayra dalika umu xabibata aw umu salamata radia allahu canha wa caaisha falcadad aladii naqalahu cabdullaahi bnu cumar kaana cashra rakcaat qaal kaana yusalii qabla duhri rakcatayn wa bacdaha rakcatayn arbac wa bacda almaqribi rakcatayn sita fii beyti fii beyti alraatiba raatibat almaqrib kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalama yusallii fii beytihi wa bacda salaati alcashaa'i rakcatayn hamaaniya wa kaana laa yusallii bacda aljumucati xataa yansarifa fayarkac rakcatayni hadihi cashara walaysat fiiha raatibat اlfajr wa qowluhu huna fii beytihi yaquulu abu cumar haakada rawaahu yaxya lam yaqul fii beytihi hada almucalliq huwa aladi zaada hadihi alkalima fii riwaayati yaxya wa fii riwaayati yaxyaa laysat hadihi اllafda fii beytihi إlا في الركcتayn bعd المغرب fqط riwaaية yaحyى الركcatاn bعd المغرب في الbyt lakin bعض الرuwاaة للموطأ اkhتلفوا يقول هنا أبو عمر وتابعه القعنبي على ذلك وقال ابن بكير في هذا الحديث في بيته في موضعين أحدهما في الركعتين بعد المغرب wاlآakharu fi rakcatayni bacd اljumucati fii beytihi idan riwaayatu yaxya biاnisbati lilmaqribi fii beytihi وأma bعd الجumucaةi falaysat fii riwaayaته أnhu kana yuصaliiha fii beytihi إila أna riwaayaة bna bukayr fiiha أna النabiya slى الlahu عalيyه waslm kana yuصlii bacd الجumucaةi rakcatayni fii beytihi في بيته طيب إذا هذه الرواتب هي التي شهدها عبد الله بن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصليها وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي راتبة المغرب في بيته وما كان يصلي في المسجد وكذلك أيضا راتبة الجمعة بعدها كان يصلي أيضا في بيته يقول أبو عمر وفي هذا الحديث دليل على أن صلاة النافلة جائزة في المسجد يجوز للإنسان أن يصلي جميع النوافل في المسجد وإن كانت في البيت أفضل منها في المسجد والأصل في النافلة أنها صلاة البيوت cabdullaahi bnu cumar rawaa haadihi arawaatiba can inabiyi sala allahu calayhi wasalama wa rawaa can ukhtihi xafsata annahu kaana yusallii qabla alfajri rakcatayni fii beytiha faraatibatu alfajri kaana aydan yusallii fii beytihi wa akhbarathaa aw akhbarathu ukhtuhu حفصة رضي الله عنها ولم يشهدها بنفسه ثم <clears throat> هذه الرواتب تختلف من رواية إلى رواية ففي رواية عبد الله بن عمر أنها عشر ركعات وإذا أضيفت إليها راتبة الفجر التي روتها له أخته حفصة فهي في رواية ابن عمر اثنا عشر راتبة في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته واختلف السلف فيما يصلى بعد الجمعة فروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين في بيته بعد الجمعة يقول أبو عمر وممن روي عنه ذلك علي بن أبي طالب وأبو موسى ومجاهد وعطاء وروي أن ابن مسعود كان يصلي بعدها أربعا وإليه ذهب إسحاق وأصحاب الرأي يقول هنا عن عطاء أنه أخبره أنه رأى عبد الله بن عمر يصلي بعد الجمعة فينأى عن مصلاه الذي صلى فيه قليلا ويصلي ركعتين ثم يمشي أكثر من ذلك قليلا ويركع أربع ركعات قلت لعطاء كم رأيت بن عمر يفعل ذلك قال مرارا ففي هذا أن عبد الله بن عمر كان يصلي ركعتين ثم يصلي أربعا بعد ذلك في المسجد وروي أيضا عن الإمام أحمد أنه قال أحب أن تصلى ستا اثنان ثم أربعة قال أبو عمر الاختلاف عن السلف في هذا الباب اختلاف إباحة واستحسان لا اختلاف منع وحظر وكل ذلك حسن إن شاء الله فيجوز أن يصلي الإنسان ركعتين بعد الجمعة في بيته ويجوز له أن يصلي ركعتين في المسجد وكذلك يجوز له أن يصلي أربعا ويجوز له أن يصلي ستا فكله وارد وكله مشروع ثم ذكر أن صلاة الراتبة بعد المغرب في البيت أفضل hadihi alaahaar kuluhaa tubayinu ana salaata rakcatayn bacda almagribi fi lbeyti afdal wa huwa alamru alqadiim wa camalu sadri salaf wa huwa haabitu can nabiyi sala allahu calayhi wasalama annahu kaana yusaliihima fii beytihi min xadiidi cabdillahi bni cumar faida kaana almasjidu qariiba min beyti linsaan walaysa lahu wadiifatun fi lmasjidi fainahu yustaxsanu lahu an yansarifa ila almasjidi fayusaliya araatibata fii beytihi iqtidaa'an binabiyi sala allahu alayh wasalam yaquulu abu cumar wa ama snataa casharata rakcatan fafiiha xadiiu ummu xadiiثu أmi xabيibata وxadiiثu caaئiشhaةa وhada الاkhtilاaf kama dakarahu abu cmar اkhtilaafu التanawع fayaجuuزu an يuصليa أحyaaنa caشhaرa rakcaat raatiba وأحyaaنa اثنaa caشhaرa كما ذكرت عائشة وأم حبيبة رضي الله عنها يقول هنا روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثابر على اثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة أربعا قبل ظهر ركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر ف hadihi الriwaayة أضاafat ilىa rakcatay الظuhri rakcatayn ayضا بxayثu takunu raatibaة الظuhri alqabliya أxyaaنا arبc rakcaat fayuصلi أxyaaنا arبc rakcaat وyuصلi أxyaaنا rakcatayni وkulh mashruuع وla bأsa bidalika وyadhar أna الraatiba almuؤkada hiya الrakcatاan وama الrakcataani qabla الظuhr الزaئda calى rakcatayni faأxyaanan yuصلi وأxyaanan yatrk كما جاء في رواية عبد الله بن عمر وبه قال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أترون قبلتي ها هنا فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم إني لأراكم من وراء ظهري هذا الحديث رواه الإمام مالك عن أبي الزناد can alacraj cabdiraxmaan bn hurmuz can abi hurayrata ana rasuula اllahi sala اllah alay slam atarawna qiblatii haahuna yacni tarawna ananii mustaqbilun lilqiblati wmutawajihun ila jihati اlqiblati wa anii laa araakum liannii mutawajihun ila alqibla wa antum khalfii walaysa fii طaaqati اlbashari an yaraa man khalfahu kama yaraa man amaamahu lakin الnabiyu salى اlه alay slam qaal mukhbiran ana allaha acdaahu miizatan wa mucjizatan faqaal wallahi ma yakfى calaya khushuucukum walaa rukuucukum inii la araakum min waraa'i dahri yaquul inahu yaraahum min waraa'i dahrihi kama yaraa man amaamahu wahadihi mucjizaة wla tudraku bilkayfiyati qaala abu cumar hada kama qaala salى اllahu عalayhi wasalama wla sabiila ila kayfiyati dalika wahuwa calamu min aclaami الnubuwa salى اllahu عalayhi wasalam uma bacض الmutakalimiin yatanatacuuna wayudkiluuna anfusahum axyaana fima laa yastatiicuuna an yafhamuuhu wayastawcibuuhu wadakara huna abu bakr bn carabi ashyaa wadandana xawla tafsiri hadihi almucjiza wahiya mima laa yumkin an yudraka aw yufhama bilcaqli wayutasawar naqla can abi bakr bn اlأhram qaal qultu liabi cabdillaahi axmed bn xambal qowlu الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam inii la araakum min waraa'i dahrii faqaal kana yaraa man khalfahu kama yaraa man bayna yadayhi kaana annabiyu sala allahu calayhi wasalama yaraa man khalfahu kama yaraa man amaamah faqultu lahu ina insaanan qaala lii huwa fii dalika mihlu gayrihi wa inamaa kaana yaraahum kama yanduru alimaamu man can yamiinihi wa shimaalihi bacdu ahli اlbidac kaanahu ma acjabahu hada وأrاada an yuؤwilahu تأwiilaat baarida faqاal hada annabiyu sala allahu alay slam fii midli hadihi alumuur ka saa'iri innaas ila annahu kaana yaltafitu yamiinan fayaraa man calaa yamiinihi wayaltafitu fayaraa man calaa yasaarihi wahada ta'wiilun baarid laa macnaa lahu walaa qiimata lah wainamaa hadihi mucjiza watiha nabiyu sala allahu alay wasalama naqala alafram ana abaa cabdillaahi ankara dalika inkaaran shadiida لأن هذا إخراج لهذه المعجزة عن مسارها الصحيح وحقيقتها الواقعة الحديث الذي بعده به قال مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا قال أبو عمر hkda qala yaxya can malik can naaficin wataabachu lqacnabiyu waisxaaq aabaac warawaahu dul ruwaati muwac can malik can cabdillahi bni dinaar can ibni cumar walxadiidu صaxiixu limalik can naaficin wacabdillahi bni dinaar jamiican hada alxadiid rawahu limaam malik can naaficin can ibni cumar kama rawaahu can cabdillahi bni dinaar can cabdillahi bni cumar wa fiihi qubaa wqubaaء mowdic macruuf wahuwa mudakar mamduud yuqaalu qubaaء waاkhtulifa fii macna hada اlxadiid ziyaaraة الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama waitiyaanuhu limasjidi qubaa hal kaana dalika min ajli an nusalliya fiihi aw min ajli shayin aakhar aلصaxiixu ana اnabiya salى اllahu عalayhi wasalama kana yadhabu ila masjidi qubaa wayusallii fiihi <coughs> qaala abu cumar waashbahu maa qiila fii dalika biusuuli sunnatihi sala allahu alayhi wasalama annahu kana ya'tii masjida qubaa'in lisalaati fiihi wallahu aclam wa huwa akharu maa ru'ya fii dalika wa aclaa maa qiila fiihi bacdu nnaas qad yaquul inahu kana yuriidu an yadhaba ilى alqabiila alatii kaanat taqdunu masjida quba wahum banu camri bn cawf أو أنه kana يتفرج حيث نزل أول ما نزل المدينة في هذه المنطقة وهي منطقة قباء ولكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى المسجد ليصلي فيه وكان عبد الله بن عمر يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وكان يذهب إليه كل يوم سبت روي عن نافع قال كان عبد الله بن عمر يأتي مسجد قباء في كل سبت إذا صلى الغداة wakaana yakrahu an yakruja minhu xataa yusalliya fiihi waqaal kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama ya'tiihi raakiban wamaashiyan waqad waradat bacdu alaxaadiidi fii fadli الصلاة في مسجد قباء وإن لم يكن من المساجد التي تعمل المطي في الذهاب إليها إلا أن من كان في المدينة يستحب له أن يذهب إليه فإنه وردت فيه bacdu alaxaadiidi fii fadli wa minhaa maa ruwiya can sahl bni xunayf qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama man tawada'a fa axsana wuduu'ah uma kharaja caamidan ila masjidi qubaa laa yuqriduhu ila asalaatu fiihi kaana bimansilati cumratin uma tacarada abu cumar bimunaasabati masjidi qubaa anahu usisa masjidu aakhar fi hadihi almantiqa wahiya mantiqatu qubaa wa huwa masjidu diraar qaala abu cumar ikhtulifa fi lfi'ati alatii banow masjida diraari biquba famasjidu diraar kaanat bacdu aطawaa'if min almunaafiqiina banow hada almasjid fi mandiqati quba qaala wafi ladiina banow almasjid aladii usis cala taqwa fiihi in kaana dalika huwa faruwiya can saciid bni jubayr annahu qaal albaanuuna limasjidi diraar hum xayun min alansaar yuqaalu lahum banuu hanmin waladiina banow lmasjid aladii usis cala taqwa banuu camri bni cawf idan haataani alqabiilataani kaana tashriicu fii ixdaa haatayni alqabiilatayni tawaa'if min almunaafiqiin wa banow hada almasjida تشيع في إحدى هاتين القبيلتين طوائف من المنافقين وبنوا هذا المسجد من أجل الضرار بالمسلمين وتفريقهم وبنت هذه القبيلة الأخرى وهي قبيلة بنو عمرو بن عوف هذا المسجد وهو مسجد قباء قال أبو عمر وأما قوله في نار جهنم فإن أهل تفسير قالوا إنه كان waqaala bacduhum kana arajulu yudkilu fiihi sacafatan min sacafi naqli fayukrijuha sawdaaa muxtariqa fahada almasjid inhaara fii naari jahannama waalmandiqatu asbaxat mandiqa taأtii minha annaaru aw yura fiiha naar wama ashbaha dalik alxadiiثu aladii bacdahu wabihi qaala maliku can yaxya bni saciid can الnucmaan bni murata عن يحيى بن سعيد عن النعمان بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ترون في الشارب والصارق والزاني وذلك قبل أن ينزل فيه فقالوا الله ورسوله أعلم قال هن فواحش وفيهن عقوبة وأسوأ السرقة أو وأسوأ السرقة يمكن أن يقرأ هكذا وهكذا وأسوأ السرقة وأسوأ السرقة الذي qaaluu wakayfa yasriqu salaatahu yaa rasuula allah qaal laa yutimu rukuucahaa walaa sujuudahaa yaquul abu cumar hada alxadiid lam yakhtalif alruwaaةu can malikin fii irsaali hada alxadiid can الnucmaan bni mura wa huwa xadiiثu صaxiixu yastanidu min wujuuhin min xadiiثi abi hurayrata waabi saciid wa fiihi النعmaan بن murة وqاlوu inahu أnصاaرiy زurqiy madنiy laysat lahu صxبة وإnama huوa taaبciy fahada الxadيiث fي hadihi الriwaayaةi xadيiث mursل وlam تkhتلف saaئر الrwاaة للmuوطأ fي إrsaal hada الxadيiث lakin macnaahu muتصل musند min xadيiثi أbi هurayraةa وأbi سacيid faxadiiث abi سacيid أna rasuula اllahi salى اllah alay slam qaal ina aswaأ الnaasi sariqaة aladii yasriqu salaatahu qaluu kayfa yasriquha qaala laa yutimu rukuucaha walaa sujuudaha waxadiidu abi hurayrata milhu wfي hada الxadiiث ana الnabiya slى اllahu عalayh waslama wajaha ilayhim su'aala waqaala lahum ma tarowna fi shaaribi yacni shaaribi اlkhamr wاsaariqi wاzaani wadalika qabla an yunzla fiihi qabla an tanzila xuduudu asaariqi wazani faqaaluu allahu warasuuluhu aclam qaal huna fawaaxish wa fiihina cuquuba yaquul abu cumar wa fii xadiidi maliki min alfiqhi طرف العالم على المتعلم للمسائل هذا باب من أبواب التعليم أن المدرس يطرح أسئلة على الطلاب ليرى المنتبه من غيره والمجتهد من الكسول وفيه أن شرب الخمر والسرقة والزنا فواحش وأن الله قد حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن وفيه دليل على أن الشارب يعاقب وعقوبته كانت مردودة إلى الاجتهاد فلذلك جمع عمر الصحابة فشاورهم في حد الخمر فاتفقوا على ثمانين فصارت سنة وبها العمل عند جماعة فقهاء المدينة ومكة والكوفة والبصرة والشام والمغرب وجمهور أهل أهل الحديث وما خالفهم شذوذ يقول أما السرقة والزنا فقد أحكم الله حدودهما في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بما لا مدخل للرأي qowlahu sala allahu calayhi wasalam hada kana cinda nuzuuli qowli illahi caza wajalla fii faaxishati zina waladani ya'tiyaaniha minkum faaaduuhuma wbacda qowlihi faamsikuuhuna fi lbuyuuti uma nusika dalika kullihi biljaldi walxaddi fakaana alcuquuba kaanat cuquuba gayra muqadara uma nazalat alcuquubat almuqadaratu min aljaldi walrajmi fi kitaabi illahi qaal wa aswau sariqati alladii yasriqu salaata alladii yasriqu salaata faida qiil aswau saraqati faasaraqatu huna jamcu saariqin kama yuqaal kafara jamcu kaafir faida qiil wa aswau saraqati yacni aswau saariqiin aladii yasriqu salaatahu hada tarkiib wa usluub abiici lakin ida qiil aswau sariqati fasariqatu hahuna masdar uma almasdar laa yujaabu bihi aw laa yaأtii alkhabaru wahuwa ismu cayn aw ismu daat fayuqadaru lahu muqadar mudaaf yuqaalu asrau asariqati sariqatu aladii yasriqu salaatahu xataa yakuuna hunaaka tataabuq bayna almubtada'i waalkhabari fi lmasdari wama ashbaha dalik naquul asrau sariqati sariqatu aladii yasriqu salaatahu kama naquulu alxaju ashhuru macluumaatun yani alxaju xaju ashhurun macluumaatun qaluu kayfa yasriqu salaatahu ya rasuula allahi qaal laa yutimu rukuucaha walaa sujuudaha faman laa yutimu rukuucahu walaa sujuudahu fakaannahu saraqa min salaatihi wakaannahu maa sallaaha alxadiiu aladii bacdahu وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم هذا الحديث مرسل عند جميع الرواة لأنه هنا عروة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم لكن روي هذا الحديث متصلا من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنه ثم يقول هنا اختلف الرواة في هذا الحديث رواة الموطأ قال أبو, أبو العباس الداني أسنده جرير بن حازم وطائفة عن هشام عن أبيه عن عائشة مرفوعا قال الدار قطني والصحيح عن هشام عن أبيه مرسلا لكثرة من أرسله وهم أثبات إذن هذا الحديث أرسله كثيرون وأسنده جرير بن حازم فما هو الراجح الإرسال أو الإسناد الصحيح أن الإرسال هو الصحيح في هذا لأن هذا من باب الترجيح بالكثرة faman arsalahu akharu miman asnadahu waman asnadahu fahuwa rajul waaxid wahuwa jariir bnu xaazim lakin yaquul jaءa alxadiiثu musnada min riwaayati cabdillahi bni cumar fi صaxiixayni can naaficin canhu wahuwa ijcaluu min salaatikum fii buyuutikum wala ttakhiduuha qubuura fahuwa xadiiثu musnadu min gayri hadihi riwaaya ayib ma hiya asalaatu alatii najcaluha fii buyuutina laa shaka ana hada huwa naafila fainana najcalu shayئa min nawaafilina fii buyuutina liأnna salaata الnaafilati afضal minha fi اlmasjidi fanajcalu shayئa min nawaafilina fi اlbuyuuti xataa yaqtadiya ahlu lbeyti bisalaati alrajuli fii beytihi wayacrifu arkaanaha wa shuruudaha lianna altacliima bilafcaali ablaqu min altacliimi bilaqwaali faida sharaxa bilafdihi wa bimaqaalihi qad laa yastawcibuuna hada sharxa lakin ida sallaa salaata sharciyata fii beytihi yaqtadii bihi atfaaluhu waman fii beytihi wayatacalamuuna asalaata akara mima yatacalamuuna bisharxi bilmaqaal alxadiidu aladii bacdahu qaala maaliku can naaficin ana cabdاllahi bna cumara kaana yaquul iida lam yastatic ilmariidu sujuuda awma'a bira'sihi iimaa'an walam yurfac ilaa jabhati shayئan rajul laa yastatiicu an yasjuda limaradin asaabahu maada yafcal hal yu'mii ila sujuudi aw yaakudu shayئa min makidatin aw maa ashbaha dalika fayasjudu calayha yaquulu hunaa cabdullaahi bnu cumar idaa lam yastatic almariidu sujuuda aw ma'a bira'sihi imaan yu'miyu fayakfidu ra'sahu wa yajcalu hada akfada min aliimaa'i biاlrukuuci walaa yarfacu إilى jabhati shayئa yasjudu calayhi kalmakidati wma ashbaha dalik yaquul wcalى qowli cabdillaahi bni cumara akharu ahli اlcilmi min aلsalafi wاlkhalaf waannahu laa xaajata bihi ilى an yarfaca ilى ra'sihi aw ilى wajhihi shayئa yasjudu calayhi min makidatin wanaxwiha bal yakfiihi an yuumi'a iimaa'an afada min iimaa'i rukuuc waqad ruwiya can ummi salamata annaha kaanat tasjudu calaa mirfaqatin min ramadin kaana biha wa can ibni cabbaas annahu ajaaza dalik wa can urata bni zubayr annahu facalahu walaysa alcamalu ilaa calaa maa ruwiya fiihi can cabdillaahi bni cumar waqad ruwiya miluhu mithlu maa dakarahu cabdullaahi bnu cumar can kaiiriina min asalaf min dalika can abi xarbin bin abilaswad addiili qaal asaaba waalidi alfaalij asaaba waalidahu alfaalij wa huwa almarad aladii nusaniihi alyowma bishalaal alnisfi aw lkulli faarsala aw faarsalanii ilaa cabdillaahi bni cumar yarfacu shay-an idaa sallaa yacni yas'alu cabdallaah bna cumar hal yatacayanu calayhi aw yajibu calayhi ida araada an yasjuda an yarfaca shayئa fayasjud calayhi faqaala ibnu cumar annasban bayna caynayka wuu mi imaan yani hal cindaka shayءun mansuubun bayna caynayka xataa tasjuda calayhi ma cindaka hada walaa xaajata ila hada bal aw mi imaan wa dakara ana cabdallah bna cumar dakla cla safan bni tawiil yacuuduhu fawajadahu yasjudu cala wisaaja wisaada fanahaahu waqaala awmi wajcal sujuuda akfada min arukuuci wa ruwiya aydan can cabdillahi bni mascuud qaal dakla cabdullahi bni mascuud cala cutbata akhiihi wahuwa yusali cala miswaak yarfachu ila wajhihi kaanahu yasjudu cala miswaak faأkhadahu waramaa bihi uma qaala awmi iimaaan walyakun rukuucka arfaca min ra'sika arfaca min sujuudika facala hada alcamal cinda maliki waakar اlfuqahaa idan ida kana cinda alinsaani maradun yamnachu min an yasjuda cala alardi fainahu yasjudu jaalisan ويومئ في ركوعه وسجوده وليس عليه أن يكون عنده هناك مخدة أو ما أشبه ذلك يرفعه حتى يسجد عليه ليس عليه هذا الحديث الذي بعده قال مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عبد ana cabdallaahi bna cumara kaana ida jaءa almasjida waqad salla annaasu bada'a bisalaati almaktuubati walam yusalli qablaha shayan hada alxadiid xadiid cabdillahi bni cumar annahu kaana ida jaءa almasjida waqad salla annaasu insarafuu min asalaa bada'a bisalaati almaktuubati yani yadkulu في المكتوبة مباشرة ولا يتسنن قبلها ولا يصلي الراتبة ولم يصلي قبلها شيئا ثم إذا صلى المكتوبة فإنه يجوز له بعد ذلك أن يصلي الراتبة القبلية والراتبة البعدية في محلها لكن هذا اختلف فيه أهل العلم فقد ذهب جماعة من أهل العلم قديما وحديثا إلى مذهب عبد الله بن عمر ورخص آخرون في الركوع قبل المكتوب مكتوبة إذا كان وقت تجوز فيه الصلاة النافلة وكان فيه سعة ركعوا ركعتين تحية المسجد ثم أقاموا الصلاة وصلوا وكل ذلك مباح حسن إذا كان وقت الصلاة واسعا ولا بأس أيضا أن يصلي الإنسان الراتبة ثم يصلي بعد ذلك الفريضة إذا كان الوقت متسعا لهما الحديث الذي بعده وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر مر على رجل وهو يصلي فسلم عليه فرد الرجل كلاما فرجع إليه عبد الله بن عمر فقال له إذا سلم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم وليشر بيده هذا الحديث فيه ana cabdallaahi bna cumara mara calaa rajulin wahuwa yusalii cabdullaahi bna cumar mara calaa rajulin yusalii fasallama calayhi alqa calayhi asalaam faradda arajulu kalaaman wahuwa yusalii radda calayhi bilkalaam farajaca ilayhi cabdullaahi bnu cumar faqaala lahu idaa sullima calaa axadikum wahuwa yusalii falaa yatakalam laa yaruddu calayhi bilkalaam إذا سلم على المصلي فإنه لا يجوز له أن يرد بالكلام بل يرد بالإشارة يقول أبو عمر أجمعوا على أنه ليس بواجب ولا سنة أن يسلم على المصلي هذا ليس بواجب ولا سنة وما ينبغي إذا كان الإنسان musalliyan fainahu laa yanbaqii an yus'ala bisalaami calayhi laakin hal yajuuzu maca dalika yaquulu waاkhtalafuu hal yajuuzu an yusallama calayhi fi lmasjidi aw gayrihi am laa fadahaba minhum daahibuun ilaa annahu laa yajuuzu an yusallama calayhi liannahu fii shugulin can raddi salaam wainama asalaamu calaa man yumkinuhu radduhu haulaa yaquuluuna laa yanbaqii an yusallama calayhi لأنه مشغول بصلاته ولا يمكنه أن يرد عليه السلام واحتجوا بحديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم عليه والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي فلم يرد عليه فلما سلم قال إن في الصلاة شغلا وقال آخرون جائز أن يسلم على المصلي ويرد إشارة لا qaala aakharuuna yajuusu lahu an yusallima calayh laakin almusalliya almusallama calayhi laa yatakallamu walaa yaruudu bilkalaam wastadalluu bima ruwiya can cabdillahi bni cumar anahu kharaja rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam ilaa qubaain yusallii fiihi qaala fajaءathu alansaaru fasallamuu calayhi wahuwa yusallii qaal faqultu libilaalin kayfa ra'ayta rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama yaruddu calayhim xiina kanuu yusallimuuna calayhi wahuwa yusalii qaal yaquulu haakada wabasada jacfaru bnu cawnin kafahu wajacala baطnahu asfala wadahrahu ilaa fawq wahuwa yusalii idaa sullima yusallimu haakada yani yaruddu haakada wayajuuzu lahu an yarfaca usbucan ruwiya can suhayb anahu qaal marartu birasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam wahuwa yusallii fasallamtu calayhi faradda ishaaratan wa qaal walaa aclamuhu ilaa qaal ishaaratan biusbuucihi fayajuusu lahu an yaruddahu bilkafi haakada aw bilusbuuci haakada wahada huwa almutacayinu binisbati lilmusalli faida takalama faina ahla alcilmi yarowna ana salaatahu tabtulu bilkalaam qaala abuu cumar lam yakhtalif ilfuqahaa'u ana man radda salaama wahuwa yusalii kalaaman mafhuuman masmuucan anahu qad afsada salaatahu alxadiiث aladii bacdahu qaala maliku can naafici ana bna cumara kaana yaquul man nasiya salaata falam yadkurha ila wahuwa maca alimaam faإida slma alimaamu falyusali الصalaaةa alatii nasي ثuma liyusali bacdaha أkrى hada xadiiث cabdالlahi bn cmar fiihi الإشhaarة إilى wujubi الtartiibi bالnisbati lilfaa'itaةi wاlxaadirati fainahu yaqul huna man nasiya salaaة falam yadkurha ila wahuwa maca alimaam yusalii maca alimaam fi salaaةi xaadira fatadakara wa huwa waraa'a alimaami yusallii bisalaatihi ana calayhi alduhra wa huwa yusallii maca alimaami alcasra qaala idaa sallama alimaamu falyusalli asalaata alatii nasiya fainahu laa yakruju min asalaati wa inamaa yutimu maca alimaami alcasra uma yusallii bacda salaami alimaami alatii nasiyaha uma liyusali bacdaha alأkraa wahiya alxaadira liأnna hada huwa atartiib bayna alظuhri wاlcasri yanbagii bacda ma yakruju min salaati اlimaami bالtasliim an yusaliya alظuhra uma yuciid salaata alcasri marata أkraa yquul abu cumar huna اkhtalafa ahlu اlcilmi qadiima fi hadihi اlmasأlaةi xadiiثa wajumlaة qowli maliki anahu man dakara salaata wahuwa fi salaati aw fi aakhiri waqti salaati fainahu yabdأ biاlfaa'itati qabla alatii huwa fi aakhiri waqtiha wain faata alwaqtu fain kana fi salaati waraaءa imaamin tamaadaa macah walam yactada bisalaatihi tilka macahu wasala alfaa'itata uma caada ilayha wasallaaha yani yusali alxaadirata marata ukraa lakin yaqulu alimaam shaafici alikhtiyaar an yabda bilfaa'itati in lam yakha fawaata haadihi fain lam yafcal wabada bisalaati lwaqti ajza'ahu dalik alimaam shaafici laa yuujibu atartiiba bayna alqadaa'i walxaadirati fainahu yastaxsin an yabda'a bilfaa'itati faida bada'a bilxaadirati wasallaa uma sallaa alfaa'ita fainahu laa ba'sa bidalika yaqul huna abu cumar ixtaja asxaabu shaafici الshaafici biana tartiiba inama yalzamu fi salaati اlyowmi wاllaylati fi dalika alyowmi wa tilka alleyla yani atartiibu inama yajibu fi salaati alxaadirati faida kharaja alwaqtu saqطa atartiibu istidlaala biاlijmaaci calى ana shahra ramadaana yajibu atartiibu fiihi maa daama qaa'ima faida inqadaa saqطa atartiibu can kuli man yasuumuhu can maradin فيستحسن أنه إذا استطاع أن يقدم الفائتة أن يقدم ولو صلى الحاضرة ثم صلى الفائتة فإنه لا بأس بذلك الحديث الذي بعده قال مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان أنه قال كنت أصلي وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى جدار القبلة falamaa qadaytu salaatii insaraftu ilayhi min qibali shiqi laysar faqaala cabdullaahi bnu cumar maa manacaka an tasrifa can yamiinik qaala faqultu ra'aytuka faاnsaraftu ilayh qaala cabdullaahi fainaka qad asabta ina qaa'ilan yaquul insarif calaa yamiinik insarif calaa yamiinik faidaa kunta tusallii fansarif xayu shita in shita calaa yamiinik wa in shita calaa yasaarik hada <clears throat> alimaam malik rawaa hada alxadiida can yaxya bni saciid can muxamed bni yaxya bni xabbaan can camihi waasic bni xabbaan waqad sabaqa taraajumuhum anahu qaala kuntu usalli wacabdullaahi bnu cumara musnidu dahrahu ila jidaari lqibla kaana cabdullaahi bnu cumara musnidan dahrahu ilaa jidaari lqiblati wa haadaa waasa bnu xibbaan kaana yusallii bijanbihi yaquul falamaa qadaytu salaati insaraftu ilayhi min qibali shiqi laysar lama insarafa min asalaati insarafa ilaa jihati yasaarihi alatii kaana fiiha cabdullaahi bnu cumar faqaala cabdullaahi bnu cumar maa manacaka an tansrifa can yamiinik limaada lam tansarif ila yamiinik qaal faqultu ra'aytuka faاnsaraftu ilayka yacni anta kunta fii yasaarii wara'aytuka faاnsaraftu ilayka qaala cabdullaahi fainaka qad asabta kaأnahu kana yabxaثu cabdullahi bnu cumar ana hada الrajula kaana samica anahu yajibu an yansarifa almusalli ilaa jihati yamiinihi fasa'alahu limaada lam tansarif can yasaarika faqaala ra'aytuka fii yasaarii fansaraftu ilayka faqaala asabta ina qaa'ilan yaquulu insarif can yamiinik yaquul bacdu nnaasi kaanahu balagahu anahu yuxatimu calayhi yuxatimu cala almusalli an yansarifa ilaa jihati yasaarihi idaa kharaja min salaatihi faإida kunta tusallii faاnsarif xayثu shiئta qaal hada alqowlu laysa biصaxiix bal alinsaan idaa insarafa min salaatihi fainahu yansarifu ila jihati xaajatihi in اxtaaja ila jihati yamiinihi insarafa ila jihati اlyamiin wain اxtaaja ila jihati اlyasaar fainahu yansarif ila jihati اlyasaar yaquul abu cumar wafiihi alistinaadu ila jidaari اlqiblati fi اlmasjidi yani yajuuzu an yasanid alinsaanu ila jidaari alqiblati wa yuqbil cala annaasi biwajhihi laakin yaquul laa yanbaqii an yafcalahu man yastaqbilu lmusalliya walaa yanbaqii lilmusalli an yabtadi'a salaatahu muwajihan biha gayrahu fahada makruuh laakin laa yanbaqii an yastaqbila hada almusnidu dahrahu ila jihati alqiblati an yastaqbila shaksan yusalli walmusalli yastaqbilu hada arajula hada laa yanbaqii wainamaa kaanat suuratu cabdillahi bni cumar wama salla bijanbihi annahu salla ilaa janbihi walam yastaqbil cabdallaahi bna cumara fii wajhihi yaquul hunaa can ilqaasim ibn cabdiraxmaan ana cumara bna alkhadaab radia allaahu canhu ra'aa rajulan yusallii wa aakhara mustaqbilahu fadarabahuma jamiican lianna hada khilaafu ladab waaxid yusallii ilaa jihati shaksin aakhar yani yuqaabilu wajhahu ما ينبغي هذا إذا الإنسان إذا صلى فإنه ينصرف إلى جهة حاجته وليس عليه أن يلزم الانصراف إلى جهة يمينه الحديث الذي بعده سواء ما هنا يقول عن عبد الله بن مسعود أنه هذا min xuduub الshayطaani fi salaati اlmar'i an yaraa anahu yajibu calayhi an yataxakama alsra fi jihati اlyamin ثuma dakara ayضا anahu jaءa an الnabiy sal slam kana yuxibu atayamuna fi shu'uunihi kuliha yaqul abu cumar hada fi غayri الصlaة kana yuxibu الtayamun ama alاnsraaf ilى الصalaaةi faina alاnsraafa ilى اlyasaar aw lilyamiin sawa ayb alxadiiث اladي bacdahu qaala malik can hishaam bn curwata can abihi can rajuli min اlmuhaajiriina lam yara bihi ba'sa anahu sa'la cabdاllahi bn camr bn اlcaasi auصlii fi caطn اlbil faqala cabdullaahi la walakin صli fi muraaxi اlhanm hada xadiiث اkhtalafuu fi sanadihi هنا يقول عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل من المهاجرين لم ير به بأسا يقول هنا هكذا هو في الموطأ عند جميع الرواة ورواه وكيع وعبدة بن سليمان عن هشام قال حدثني رجل من المهاجرين وبعضهم يقول عن هشام عن رجل من المهاجرين لا يذكرون فيه عن أبيه وزعم مسلم hada abu cumar yaquul wazacma muslimu man huwa muslim xajaaj ana maalikan wahima fiihi wa ana wakiican waman taabacahu asaabuu hada abu cumar yaruddu can imaamihi fayaquul wahada cindii tadanun watawahum la daliila calayh yarud calى imaam muslim walimaam muslim amkaru fi اlxadiiثi min abi cumar lakin abu cumar yaraa ana almasaasa بجانب الإمام الإمام مالك فيه خطورة ولذلك يقول هنا هذا عندي تظنن وتوهم لا دليل عليه ومعلوم أن مالكا أحفظ ممن خالفه في ذلك وأعلم بهشام إذا المالكية لا يسمحون أن يتكلم أحد في مالك إمامهم رحمه الله مع أن الإمام مسلم أعلم بالحديث وأسانيده من أبي عمر رحمه الله uma hunaa yaquul ausalii fii caan اlibil ma huwa alcaطn yaquul alcaطnu mawdicu buruuqiha cinda saqiha liannaha fii saqiha laha sharbataani tarid almaaa fiiha maratayni famawdicu buruuqiha bayna sharbatayni huwa caطanuha laa mawdicu mabiitiha alcaada cinda alcarab hiya alcaada cinda annaas cindana fainahum idaa saqw alibila وأعضوه الماء أخذوها وجمعوها في مكان حتى تمكث في هذا المكان ساعة وما أشبه ذلك ثم يعيدونه إلى البئر أو إلى البركة فتشرب مرة أخرى هذا المكان الذي تجتمع فيه الجمال بين الشربتين هو العطن والموضع التي الذي تأوي إليه في الليل هو المراح كالغنم فهنا يقول أصلي في هذا المكان الذي تجتمع فيه الجمال بعد الشربة الأولى قال لا لا تصلي في هذا ثم أبو عمر استند أو استدل بهذا الحديث على مسألة وهي مسألة بول وروث مأكول اللحم قال calaa ana maa yakhruju min makraji alxayawaani alma'kuuli laxmuhu laysa binajas lianna muraaxa alghanami laa taslamu min bacriha wa xukmu libli xukmuha fafahima min alxadiidi annahu yusallii biduuni saatir wahunaa ajaaza an yusallaa fii muraaxi alghanami walaa yusallaa fii cadami libli wa muraaxu libli yaquul hunaa ka muraaxi alghanam fayajuuzu an yusalliya fiihi wyufham min hada anahu laa sutrata hunaaka walaa xasiira yusali calayhi wainama yusali cala hada almakan aladi tawi ilayhi aljimaalu aw alagnaamu fi lleyl liannahu low kaana hada almakanu najisan maa samaxa lahu bian yusaliya fiihi wa asitaar aw alxasiir hada shayun laa yufham min hada xadiidi ولا يتبادر إلى ذهنه فإنه إذا قيل أنه صلى في هذا المكان معناه أنه صلى عليه بدون حصير وما أشبه ذلك ثم ذكر هنا ما هي حكمة أو علة النهي عن الصلاة في عطن الإبل قال من أجل أنها لا تقر في عطنها إنها لا تقر في هذا المكان فربما نزعت إلى الماء وذهبت إلى الماء فآذت المصلي وقطعت عليه صلاته يقول هنا واعتلوا بقوله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا في أعطان الإبل فإنها جن خلقت من جن يعني طبيعتها شرسة وربما كان الإنسان يصلي في هذا المكان وأرادت أن تذهب إلى البئر فآذته وقطعت عليه صلاته ayb dakara hunaa abu cumar aharan can ibni jurayd ana ibna jurayd fasara hada alxadiida tafsiira aakhar faqaal qaala ibnu jurayd qultu licaطaa ayukrahu an usalliya fii macaadin alibili qaala nacam min ajli annahu yabuulu arajulu ila albaciiri albaari walowlaa dalika lakaana caطanuha mila muraaxihaa qultu anusallii fii muraaxi alganam qaala nacam qultu idaa lam aksha fii cataniha idan qaal fahuwa bimansilati muraaxihaa qaala abuu cumar laa aclamu fii shayin min alaahaari almarfuucati walaa can isalafi annahum karihuu asalaata fii muraaxi alganam wadalika daliilun calaa tahaarati abcaariha wa abwaaliha wamacluumun ana alibila miluhaa fii ibaaxati aklihiha إباحة أكلها أن الإبل مثلها في إباحة أكل لحومها إذا هذا عطاء بن أبي رباح كأنه يوجه توجيها آخر لهذا الحديث وأنه كان من عادتهم أنهم كانوا يبولون في العطن وأن الواحد منهم إذا أراد أن يبول استتر بجمله البارك وبال إليه فمن أجل هذه أن هذه المنطقة كأنها منطقة فيها نجاسة ومن أجل هذا كره أن يصلي الإنسان في هذا المراه لكن العلة التي جاءت في الحديث أولى من العلة التي ذكرها عطاء رحمه الله عطاء ابن جريج يسأل عطاء يقول هنا عن ابن جريج قال قلت لعطاء أيكره تأوي إليه في الليل ayb alxadiiث اladii bacdah qaala malik can ibni shihaab can saciid bn musayib anahu qaal maa salaat yujlasu fi kuli rakcati minha hada su'aal muwajaha ilaykum insaanu yusalli fariida min alfaraa'id walaakinahu yatashahadu fi kuli rakca ma hiya hadihi salaa salaat maqrib ayb ayb لا صلى معه ركعة أو سبقته ركعة يعني بقيت مع ركعة مع الإمام أو سبقته ركعة فإنه إذا صلى معه ركعة يتشهد مع الإمام في الثانية فإذا قام يتشهد في ثانيته فإذا قام يتشهد في ثالثة أيضا salaat lmaqrib qaala saciidun hiya almaqribu idaa faatatka minha rakca wakadalika aydan idaa adrakta maca alimaami rakca fainaka tusallii fii kulli rakcatin fiha tashahud qaala maaliku wakadalika sunatu salaati kulliha alimaam maalik adaafa ilaa maa dakarahu saciid ana hada sunatu salaati kulliha aydan fainahu فإنه إذا أدرك مثلا إذا فاتته ركعة في الرباعية فإنه يصلي مع الإمام ركعة فيتشهد فإذا انصرف الإمام يتشهد مرة لكن يعني يصلي ركعتين ثم يتشهد فيما بعد فليست مثل المغرب لأن المغرب كل ركعة فيها تشهد نكتفي بهذا القدر هذا بالله توفيق صلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم